أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث السابع حديث كتضبات وأحاديث عن ضعيف كمذا مروي من لقوري ويا عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال inuu yidhi الdيin النصيحة الdiinu diinkan waa lإسlaamiga ah إن الdiina cinda اllahi الإسlاam diinka islaamka ah dhammaantiisu baad marka annaصiixa nasiixo wada weeye dhammaan khayr miirid khayr miirid weeye qulnaa waxaan ini baydhaen saxaabadu liman yuu u yahay nasiixo rasuulow qaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam lilaah ilaah buu nasiixo u yahay walikitaabihi kitaabkiisuu nasiix khayr midhid u yahay walirasuulihi rasuulkiisu u yahay walia'immati almuslimiina muslimiinta madaxdoodu u yahay nasiixo wa caammatihim muslimiinta dhammaantood shacabkoodii kale ku tahay nasiixu u yahay baad guud ahaan marka arrintuu sheekhu horay musanifku imaamu nawowi uu tarjamada ugu soo sheegay oo ahayd axaadiis jawaamiculkelim ah inuu waade arbaciinkiisan uu ku soo ururin doono waad aragtaa xadiid kastaba waddayuunbuu ku soo baxayaa hadda xadiidkan diinteennii oo dhan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam hal kelima isugu keenay khasaaistii nabiga baada jawaamiculkelim asaga lagu khasisay sala allahu calayhi wasalam taasay ku tusinaysaa marka wuxuu yidhi diinkeennan muxamadiyada diintan islaamka shareecadeennu geligeeduba waa nasiixa waa khayr miirid khayr miirid un weyn yay nasiixo u tahay haddii la yidhi cid walbay nasiixo u tahay nabigu calayh isalaatu wasalaam allah bay nasiixo u tahay kitaabkiisay nasiixo u tahay rusushiisay nasiixo u tahay muslimiinta madaxdooday nasiixo u tahay muslimiinta shacabkooday nasiixo u tahay cid aynan u ficnaynba diintu ma jirto diintani waxayn u doonayn waa klima jaamica ah. diinkeeni wuxuuna u doonayn ma jiro waa lilaahi baa allayna seexo u taha diintani fii sixati اlictiqaadi fii waxdaaniyatih ilaahay waxdaaniyadiisa oo ictiqaadkiisa wala si fiican ruuxaba ugu ansaxo oo u sugnaado inuu alla waaxid yahay keligii an shariika lah daatan wa sifatan wa ficlan aahay iyo wa ikhlaasu niyati fii cibaadatihi cibaadadiisa oo niyada loo saafi gareeyo inama alacmaalu binniyaat aahay ilaahay oo si fiican lagu hoggaansamo wax wuxuu ku amray la qaato wuxuu kaa reebay laga haro asaguba de wanaag oo dhan inuu ku sifoobay la ictiqaadiyo naqsi oo dhan ba de marka inuu ka hufan yahay la ictiqaadiyo asagaa dartii un wax loo jeclaado asagaa dartii wax loo noco iimaankiisuubaa de marka ruuxu kaamil noqonhay haddee allay nasiixo u tahayna ujeeddadu waxaa weeye ilaan waxaasoo dhan kulli ilaahay baa de asaga in la rumeeyo in loo hoggaansamo in la ammaano asmaadiisii baad marka in la aqriyo inaabad yacnihii waxay faa'iidayn hayeen la caqiideeyo in lagu dhaqmoo la xifdiyo waxaasoo dhan ilaahay wuu jecel yahay waatuu nabigu ka cabiri waayo sala allahu calayhi wasalam waxyaalihii baad munkaraadkiiyo waxaasoo dhanna ilaahay wuu nacab yahay waa ka yacnihii baad laga cabirhayo macnuhu marka ilaahay inuu u baahan yahay oo adiga nasiixadaada iyo cibaadadaada wanaagsan inuu wax u kordhahayo ficil iyo dheri wax un uga kordhahayo wax faa'iidaa uu ka heli adigu haddaad caasido ama aad rumayn weydo ama aad u hoggaansami weydo uun wax uga dhilmi ujeeddadu ma aha allah asagu waa le waa rabbi addoonkiisaasuu jecel yahay uu abuuray wanaag buu addoommahoo dhan ilaahay uu la rabaa uu la jecel yahay marka addoonkiibaa le markaas asagii rumeeya oo u hoggaansama wuxuu ka reebay baa le marka ka hadha adduunkana wuu ugu necmayn aakhiran labadii wuu isugu darhayaa adduunkana wuu ugu nicmayn aakhirana waaba marka ugu nicmayn hawaabka iyo nacmada uu siinhayo addoonkiisa yuu ilaahay jecel yahay ee asaga haba yaraatee wuxuu uga kordhin ma aha haba yaraatee marka waxaa la dooni baa lidhi addoonka kolka lilaahay baa ilaahaybu u naseexaynhayaa ujeeddadu ilaan cidaad u naseexaynayso waa cid aad khayr oo dhan la dooni xumaan oo dhanna aad la necab tahay waxaa markaa soo baxaya ihtimaam culus inaad siinaysan ruuxaas shaygaad u naseexaynayso mansuuxu ah ihtimaam adag inaad siinayso ihtimaamkaa marka wuxuu soo baxi baa layidhi adiga naftaadu raqabaad badan bay leedahay waxyaalo badan oo shahawaad iyo raqabaad badan oy jeceshahay shaydaan iyo wixii doonaya ha kuu qurxiyo oo aad aad u jeceshahay inaad iska nasato inaad iska cunto inaad iska cabto inaad iska raaxaysato inaad iska saaxayto mashaqada cibaadada iyo waayo markaas dhibaatadeedaba aadan haba yaraata isku mashaqaynin tanay dooni allahna waxbuu kaa dooni labadaasaa la dooni baa inaa isbarbardhigto labada kafadoodsaa u kala saar allah waxanuu dooni naftaaduna waxanay dooni midun hormari kolkaa inaad jaanib waxay naftaadu ay rabtay allah wuxuu rabay raalli uu ka yahay inaad hormariso naftaadadu hayratimo walba aad gadaal mariso markaasaad noqonaysaa waayo addiinu annasiixa lilaah ninku soo baxabaad naftaada iyo raqabaadkaaga iyo shahawaadkaaga iyo waxaas baale ay kugu sheekayn shayaaiinul iyo waljin intaba naftaaduna ay jeceshahay mar kasta waxaad garab dhigtaa ood miisaan iyo qaalab uga dhigtaa awaamirta ilaahay garab dhig nawaahida ilaahay garab dhigta waxa ilaahay ridlo gelinhaya mar walba saas u miisaan ka ilaahay ridlo gelinhaya ku horumar naftaadu waxay doonaysa gadaal mariba ama haddaad naftaadii u hoggaansanto oo amarkii ilaahay naftaadu waxay doonaysaa ka hormariso halaagsantayo oga hoda markaas الdيiن النصيحaة قلnaa لmن قاaل وxuu للaahi ولkitaabihi ilahay kitaabkiisana نصيحay u tahay kitaabki ilaahay in la qaato ilan arkaan iimaankii ka mid ahaayba kitaabka ilahay in la rumeeyo in la barto in lagu camal falo macnihiisa in la tadaburo ummadda in la waayo markaas lasii gaasiiyobade lasii baro isaga dastuur in laga dhigto oo wax alla wuxuu u amraybade sidaa lou hogaansamo wax alla wuxuu reebo sidaa looga hadho dharcigaaga iyo dhaqankaago dhanba kitaabka ilaahay lagu buuxiyo nabiga maxaa layidhi calayhi salaatu wasalaam allah markuu ka hadlaayo wainaka lacalaa khuluqin caiim baa lyidhi dabeeco weyn baa lagu siiyaa layidhi maxamedow wuxuu alla weynan ku tilmaamay maxaad u malaynaysaan haye dabeecada nabiga ee weynab ilaahay ku sheegay marka maxay tahay waa tii xadiidka saxa caaisha ay ku fasiri jirtay kaana khuluquhu lqur'aan nabiga dhaqankiisiiyo dabeecadiisu wuxuu ahan qur'aan macnaha qur'aanka imaamuhu qur'aanku fiirsanhay qur'aankaasuu ku dayanaya marka qur'aanka waa ku hogaamiyo kolkaasaas waayo uu noqonhayaa markaas walikitaabihi kitaabkiisana baade marka nasiixay u ahaan walirasuuli rasuulkiisiinaba rasuulku kuu soo dirayna ilan alla maadan arag adi kumuna waxyooni wax kumuna sheegin alla wuu kelay laakiin sunnada ilaahay waxay ku duleersatay ummadiisa inuu rasuul u diro u yidhaahda gaadhsii ama qoom gaara ha ahaado ama sida nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waaye markaas rasuul guud ha ahaado marka rasuulkii khayr oo dhan lagugu soo dhiibay oo adduun iyo aakharaba noloshaada iyo liibaantaada iyo badbaadadu asaga ay ku xidhnayd inaad asagiina aad rumayso ood raacdo qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii anigay soo raaca yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaane man yudici rasuula faqad adaaca allah nin alla ninkiiba de rasuulka adeeca u hogaansama allana wuu adeecay maxaa yeelay nabigu waxaan ilaahay ahayn kuguma xidhahay waddo kale inuu ku mariyo rajo lagama qabo marka nabigaaga inaad ku dayato dawrato oo yacnihii dhaqankii nabiga calayh salaatu wasalaam hadduu sidaa adduu salaad tukan hayy salluu kamaa ra'aytumuni usalli hadduu xajin hayey khuduu cannii manaasikakum haddiiba marka uu reerkiisa xaaskiisa la joogay qaabku ula dhaqmahayey hadduu cunahay qaabku u cunahayey hadduu cabayay hadduu guursanhayey inay nabi moxamed calayh salaatu wasalaam qillada looga dhigahaya rasuulkaba laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'mina ra'uufu raxiim ama laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacaa fiihim rasuulan waayo min anfusihim siwaak minhum min anfusihim macnaha xigmadda ugu muhiimsanoo culimmadu ay sheegaan baaba waxay tahay ilan ama malag ama waxaynaan aad u taari karin ama jinsi kaleo inaga duwan ama jinba ha ahaadee haddii uu laga dhigi lahaa rasuulka ikhtibihiqum manaa oo kaamilkaaba ma xasileen nin adiga kula mid ah oo kula muuqaal ah oo kula hadal ah oo kula jinsi ah yaa lagu soo diray siduu u tukan siduu u istaagi siduu u fadhiisan siduu way u seexan siduu u guursan siduu u caag siduu u cuni waa fiirsan kartaa waa ku dayan kartaa fiirso marka ilaa si alle siduu yahay baa tahay eh fiirso marka ku dayo kolkaasaa liibaani baa walirasuuli rasuulkiisana nasiixay u tahay walia'immati lmuslimiina muslimiintana a'immadoodana waxay u tahay wada diinteennu wada nasiixa diinkeennu wada nasiixu u yahay diin kolka inagu leenahay waxoogaa bimacna almilla wa bimacna shariica baa inagu af soomaali ahaan u laqmayna lakin hadda lafdigu waa mudakar mm, waa mudakar waxba dhib ma lahabaad marka diinkan islaamiga ama diinteenna islaamku yacnihii madaxdiina waxay u tahay nasiixay u tahayba oo dadkii baa de marka madaxda ahaa ilan waa inay muslimiinta ka mid yihiin baa lagama maarmaana adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lmri minkum waa dad muslimiina kol hadday muslimiin yihiin inaad ayadigiiba markaas wixii wanaag ahoo u qabanhayaan aad ku garab istaagto inaad ku garab istaagto ayagii oo muciin iyo wasir u noqoto wax alla wixii simbirraxoo ka dhacda aad noqoto marba haddaynan gaalnimo ku dhicin ilaa an tarow kufran bawaaxan gaalnimacan haddayna ku dhacin ama salaadiiba ayna ka tegin maa aqaamu salaa u nabigu alayh isalaatu wasalaam salaaddii ayna ka tegin markaas wax alla wixii simbirraxoo ka dhacdana inaad toosiso oo aad u naseexayn karto ood xaqii tusin karto intaad tabartaa inaad isku daydo maxaa yahay jihaadka waa markaa ugu abdasna ama ugu adag muxuu ahaa kelimatu xaqin cinda sulaanin jaa'ilin soo maahayn marka inaad cadligiina waa markaa sida imaam nawi aan waxoogaa sidis aan ka soo taaban jirtay waa meesha xukuumadu inta badan ay imaam nawi uga gaban jireen baa layidhi ay odhan jireen imaam nawi un baan ka cabsan imaamka waktigiisa joogo madaxweynihii imaam nawi un baan ka cabsanaya macnaha isaguna inuunan martabadani waxaan rabin wuu og yahay ee inuu lilaahi cadaalad macnaha u shaqaynhayo iyo madaxda lafteedu ay dareemahayeen inuu wada markaas ayagiina uu u naseexeeyo oo wanaaggii u sheego xumaantana yacnihii baad intu u caddayn kara u caddeeyo ilaahayna uu baryo ilaahay lafteeda inuu u baryo inuu ilaahay xukumada toosiyo qoomkiibaade madaxdu ay ka xumaadaan shacabku inuu hanaagsiyo shaki kuma jiro qoomkiibaade wanaag alle la doonina madaxdu alle u toosinhaya inaad u ducayso madaxdii oo ilaahayow baade markaas madaxda loo toosi la yidhahdo la garab istaago kana loo baahan yahay baad ada hadday xaqii ka kacaan oo diintii ka kacaan oo gaalnimo ku dhacaanna kolkaa imaamnimo la fiirsado ma ah nin gaalihii muslimiin madax uma noqon karahayo waa marka madaxdiina in loo duceeyo oo la garab istaakana loo baahan yahay labaa kala duwan ogow oo aadna waxoogaa dadka isaga yar khaldan dadka madaxda ah madaxweyne noqoya iyo wasiir noqoya iyo guddoomiye wakada wuxuu doonayba ha ahaadee wax alla wuxuu ku amro macsiyo iyo waade markaas baacada inaad u hoggaansanto iyo inaad mucaarad ku noqoto ood ka hor tagtood la dagaalanto oo sidaad u hiilahaydna aad ku dagaash ama aad shacabka ku kaciso farqi baa u dhaxeeya labadaa ma aha adiga wax lagaa degto ninkani haddii uusan martaba gaalnimo ku dhacin ama salaadiiba uuna ka tegin caasiba ha ahaadee waxaa loo baahan yahay inaadan mucaarad ku noqoninooda ku kacin hase ahaate e inaad macsiyadiisa u hoggaansanto oo bilaash hadduu wax u ku yidhaahdo bilaash wax u dhaca hadduu ku yidhahdo eeb ayuuna aan aqbali ma laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marka macsiyada inaad hogaansatana lama rabo inaad furuuj ku kacdo mucaarad ku noqotana lama rabo mar hadduu ruux uu muslim yahay oo islaamnimada uuna ka gudbin walia'immati almuslimiina wa caammatihim waayo muslimiinta dhammaantood shacabkii ah, shacabkii muslimiinta inaad u naseexayso khayrka inaad tusiiso inaad baad markaas waay xuquuqday kugu lahayn inaad gudato inaad baad markaa intii aad wax u tari karta naxfi aad gaarsiiso intii baad markaa aad dhibkaaga ka hayn karta aad ka haynto ceebtooda intaad asuri karta asarto weliba kani waata innaga inoogu badan soomaali haddaan nahay ceeb un faarfaar kulliba culimo caamo daris ku kastaba waxaad moodaa nin ba ninka kale ceebtiisa in loo diray nin walba ninka kale maroodigaa la yidhaahdaa takarta asaga saaran ma arkee takala ka saaran unbuu arkaa marka inaad ka kala un ceebtiisa dhowta ma aha duubaa liman shaqalahu caybuhu can cuyuubi naasi nebigu calayh isalaatu wasalaam ceebtaada lagu mashquula ceebta dadka kale ha ku mashquulin ama ninkii cawraadka muslimiinta tatabaco raaraaca ilaahayna cawraadkiisu raaraaca bu nebigu calayh isalaatu wasalaam ninkuu ilaahay cawraadkiisa raaraacana gurigiisa gudihiisu ilahay ku fadaaxaynaya gurigaa gudihiisu alla kuu fadaaxayn ceebta muslimiinta intaad asturi kartaa la asturaa Eh, eh, ceebta muslimiinta lama raaraaco lama bambaxo muslimiinta ceebtooda in la asturo eh, kana loo baahan yahay rawaahu muslim muslim baa wariyey markaa dee shuraaxdu xadiidkan macnahay ka bixinhayaan iyo waxaba macnaha faa'iide iyo diintao dhan si ay usoo hosgelinhayaan wax kooban iyo wax sahlan ma ahaba alxadiiu aamin xadiidkii baa marka sideedaad marwiyon can ibni cumara radi allaahu canhuma ibn cumar kale hadii waa cabdulaahi abi cabdiraxmaan cabdullahi ibn cumarkii aan soo marayni radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadkii inaan la dagaalamo lay amray umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadkii inaan la dagaalamo naas yacni almushrikiina sida riwaaya bukhaari baad gooni bay saa ugu caddaynaysaba annaasa yacni almushrikiina gaaladii inaan la dagaalamo kaasaa lay amray xataa yashhaduu inay ka qiraan eh, inay mushrikiin ahaayeen shahaadahaysanin baan garanba aayada xataa yashhaduu ilaa ka qiraan anhu shan iyo xaala laa ilaaha laa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabudo inuusan jirin ila allah allahna waaxidkay waajib wujuudka aan maahinaba waana muxammadan nebiyullaahi muxammed kii la mahdin badiyey rasuulu ullaahi rasuulka ilaahay uu soo dirayo way makhluuqaadka dhammaantii u soo diray xataa rasuulullaahi baa diyal carab siday waada nasaarada qaarkood lahayn haddaad rumayso lafteeda lama rabe moogtahay rasuulka ilaahay uu soo diray oo waayo dadkan dhammaantii jinniya isba u soo diray ilaa ay ka qiraan oo wayuqiimuu ay ogaan asalaata salaaddii ay ka ogaan oo wayu'tuu ay dhiibaan azakaata zakadii ay ka dhiibaan ka bixiyaan fa idaa facaluu daalika arrinkaa markay sameeyaan casamuu way ilaaliyeen buu nebigu calayhi salaatu wasalaam minii aniga xaggayga ah, dhibaatadii dilkii iyo sabyigii iyo waxaan ku samayn lahaa dimaa'ahum dhiigagoodii xaggayga way ka badbaadiyeen inaan laayo wa amwaalahum maalyaalkoodiina way badbaadiyeen inaan khanimaysanno baa haddaan muslimiintii nahay ilaa bixaqi lislaami islaamka xaqiisii oynan waayahay difaacaynin oynan ilaalin haynin ah, islaamka xaqiisii oo waa maxay ninkuu hadduu muslim noqdo haddee xuquuqdii muslimiinta oo intan uu qiro muslimiinta maa lahum wamaa calayhim baa korkiisa mari hadduu muslim kala dilo waa la dili hadduu zinaysto bacda ixsaanin waa la dili waa la dili hayaaba hadduu maal bani aadamaada markaas uu dilo ama u dhaco waa laga qaadiyooda waa laga gudi marka muslim islaamku xaqii uu lahaa oo asagu aan shahaataynkani waxaan ku dhacayna muslimiintu ilaan xaq bay isku lahaayeen kaa mooyeen waa ka dhicbaada kii baada marka gaalnimadii loola dagaalamaya ama maalkooda lagu xalishinhayo wa xisaabuhum cala allahi tacaala xisaabtooduna allay korkiisa tahayba macnaha naxnu naxkumu dawaahira wallahu yatawalla saraa'ira diin tii oo kale weeye oo ilaa ruuxullah hadduu laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu ullah hadduu shahaadaynka ku dhawaaqay dadkiina uu la tukaday baale marka zakadiina uu bixinhayo ilaan daahirkaa unba annaga nagu filan muslimiintaan ku tirsanayna haddii asagu uunan waxaa rumaysnayn oo sida kuwii waa reebaadiyaha qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamnaa walamaa yadkulu liimaanu fii quluubikum hadduu macnaha saa iskaba yahayba oo daahirkan unbuu nagar tusahayaa ee baatinka inama alacmaalu biniyaati ikhlaas ba aynan ka ahayn taa ilahay baa kala xisaabtami annaga nalooma dirin ilahay baa kala xisaabtami annaga nalooma dirin ilahay baa qiyaamada kala xisaab kii mukhlis ahaana ikhlaaskiisi ku abaalmarin kii baa markaa asagu way markaas gartusahayina kolkaa ilaahay baa la xisaabtamahayaba waxaa kale oo meeshaa ku jira ilaa nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam waxyigii baa soo ku tiirsanaa wamaa yandiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa shay kasta daahir iyo baatinba ilaan allaaba ogeysiin hayay oo la socday oo ninkan sidiisa munaafiqiintiiba waa la baray soomay munaafiqiintiiba wuu yaqiinay nabigu soomay sal اllahu alayh wasalam wuu yaqiinay marka inuu daahirka shareecada un uu fiirsado oo uu baatinka shareecada asagoo og baa marka nabigu calay salaam ama lana ogeysiin karay uuna ku dhaqmin ujeeddada ugu weyn iyo xigmadda iyo macnaha ugu weynee meesha ku jiraa waxay tahay ila laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasanatun baa lii waa kan hadda soo sheegaynay dayasho inaan ku dayanaa rabo labada nin ee soo hor fadhiisatay ee doodahaya kii xaqa leh iyo kawabe mubdilka ah oon xaqa lahayn nebiguu ogaan karaa laakiin carabkiinaan baan aan idin xugmin buy ninkaan wax u xugmiyana haddii uu carabkiisa wax ku goosto baatila naar baan idin xugmiye bu nebigu calayh isalaatu wasalaam inuu xaq u xugmiyo waktigaaba la yidhahdo kanaa beenaala ah kanaa xaqa iska leh waxyigii aan ku socday sama heli karo waxaa loo diidayaa intaas xukamada iyo a'immada iyo madaxda ka dambaysa iyo culimmaduba kulliba in daahirkaan u lafisada lagu daydo haddii nabigu ana og hadda munaafiqiintii maxaa loo leeyay ila waxsaawahum cala allahi in bali sooma munaafiqiintii wogaa cabdullaahi ibn umayr raggii dhibka laga geystay baa dilay muxuu nabigu u leyn waayey sala allah alay slam waa ku jiraan maxaa loo daysanaya dadkaas fiiriya munaafiqiintii wax kada ina almunaafiqiina fi darki asfali min annaari waaladii tawalla kibru minhu cadaabun cadiim ina salulaad cabdulaahin umaye baaba ka mid ahaa w waa la wada og yahay maxaa munaafiqiinta loo daynhayo qur-aankana saa loogu caddaynhayo maxaa loo daynhaya waxaa loo daynhayaa nabigu calayh salatu slam isagu waxyibuu ka og yahaye kolkuu yidhahdo kanna waa munaafiqa soo qabta isagoo tukanhayo oo la dilo kanna waa munaafiqa soo qabta isagoo tukanhayo oo la dilo maxaa ka daba imanhaya ummadda ka dambaysana ila asagaba in anaa og hebel baade markaas waxba salaadiisa ha ku degmina waa gaale in la dilo waddada ayna furantaa la diidan yahay baa ظاهركان لو كافتو مركز نحن نحكم الظواهر والله يتولى السرائر وحسابهم على الله تعالى باطنك إلهي بأسكال بارك ujeedada dhan ay wada baatinka nabi u garan marahayo xigmadda u weyn baa tan ali عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلو أميرك وحال أمري أميرك نبي أمري والله قرنها يا إذ قالوا كسر رسول أمره الله umirtu mar hadduu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam waa un tacdiime waaya waman ya'murhu ila allah ilaahay mooyan cidee kaloo amar siinaysa umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadkii inaan la dagaalamo jihaadkii baad xataa yashhaduu ilaa ka qiraan an laa ilaaha ila allah waanna muxammadan rasuulu ullah ilaa shahaadateynka ay kaga dhawaaqaan oo wayuqiimu salaata wayu'tu zakaa shahaadateynka inuu ruuxuba lala yimaado waa lagama maarmaan ilaan wax kaloo jirka ku geli ma laha hase ahaatee inuu toos marka u horaysa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah inuu u yidhaahdo waxba shardi maahan ayadoo dagaalkiiba laysku wado oo seeftu ay socoto aslamtu lilah hadduu yidhaahdo laa ilaaha ila allah hadduu yidhaahdo waa laga joojinhayaa seeftii waa awalka u horreeya hadduu shahaataynkii qirana ka wadsiin macaan awal ka horeeya ilaan hadda waxay cibaarada ku tugnoojinaysaa shahaadateynka inuu la yimaado oo salaada uu oogo oo sakada uu bixiyo intaas oo shardi markuu la yimaado umbaa mashruudkii la helay oo dilka laga joojin ilaa ay ka jiraan shahaadateynkii oy salaadii ka tukadaan oy sakada ka dhiibaan inaan dagaal ku wada la amrin nabigu alayh isalaatu wasalaam marka shardiga iyo mashruudku markaa waxay u muuqdaan ilaa oo ruuxani baa dee shahaadataynkii iyo salaadii iyo zakadii uu kala yimaado inaan dagaalka laga joojinayn intaa ilaa isku dara mooye mana aha adiladu wاlxadiiثu yufasiru bacduhu bacda adiladu ayadaa laisku fasirhaya awalka u horeeya shahaadateynka yaa u horeeya hadduu shahaadateynka dilkii waa laga joojinaya o u horeeya usaamata bnu zayd xilbu rasuulilahi sal bacda xilbi abihi ninkii dagaalkaba isku wadeen oo yacni waxaa kolkuu dila isagoo laa ilaha illa allahu yidhi usaama wixii qabsaday waa iska mashuub aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah intii yidhi kadib miyaa dishay seed maalinta qiyaamada laa ilaha illa allah kolkii timaada maxaad samayn doontaa ninku salaad ma tukanago ama saxaabigii kale yidhi yaa rasuul ka warran ninka haddaan dagaal iskala hor dhimanno anigoo muslima ah oo mujaahida ah, isagoo gaalo ila dagaalami oo intaan isku uu gacanta igooyo kolkuu arkay inaan lagaba yaabo inaan anigii aan seeftayda waxaa iga dhowdahay inuu yidhaahdaba laa ilaaha ila allah ma diri kartid baa lay u fiirsa war rasuulow hadduu ila dagaalahay gacantayduu bagooyey asagoo islaamnimada igu dilahaya laa ilaaha ila allahu intuu yidhi kadib haddaad disho adiguna booskiisii baa tegi buudha asaguna booskaagii u tegahaya yacnii ujeeddadu asagu markii hore ee uu kula dagaalamahaye wuxuu ahaa nin mubaaxu dembu ah waa la dilahay adiguna maxquunu dembaadahay igaagu ilaashana haddase laa ilaaha ila allah mar hadduu yidhaahdo haddiibaad marka aad disho asagoo maxquunu dembaad dishay asagoo laa ilaha illa haddaa adigu dishana mubaaxu dembaad noqonaysaa qisaas amad yaad noqonaysaa laakiin haddii saxaabada masaa'id lama dilin oo meesha ijtihaad iyo baad macno kale ku jiray baa kadib baa marka loo bandhigi laa ilaaha illa allah kolkuu yidhaahdo waa kaan horey u soo marayne wuxuu noqday muslim muslimun buu noqday xukman alislaamulxukmiyi buu maraya kadib baa marka loo bandhigi soonkii ah, waxaan lehay salaadii iyo zakadii loo bandhigi hadday salaadii waade marka uu diido waa kaan horay u soo marray arkaan islaamkaan ku soo marrae hadday jamaaca dhan yihiinna waa gaar hadduu mid yahay adkaruculamaa'i waxay leeyihiin waa la dili imaamu shaafici imaam maalik iyo rag lamid iyo xaddan baa loo dili imaamu axmed iyo rag lamid isxaaq ibnu raahweyna kufran baa loo dili laakiin waa la dili abu xaniifa wuxuu leeyahay isagu lama dilahayoba haddii jamaaca badan ay yihiinna muran male in lala dagaalama waxay dhimaha ku dhintay baan taayada muran male in lala dagaalamahayo baan zakadiina kadalik hadduu hal nin uu yahay waaba laga faramaroojin karaa imaamkuu ka soo qaadaya zakadii ila xoog baa ayadoon la dilin baaba laga qaadi karaa aimada qaarkoodna waaba la dili bay leeyihin ayadan weliba arkaanta islaamka o dhan u taalla arkaanu islaam mid ka mida ninkii diida waa la dili aima qabaa jirta laakiin say u badan yihin culimmadu waxba la dili maayo waa laga faramarojin karaa waa laga qaadi hadday manaaco yeeshaan siday kuwii abubakrin radiallaahu canhu baa de ka hor yimid oo kale hadday awood yeeshaanna kolkaa waa lala dagaalami shakila'aan akada iyo soonka keliyana e, akada iyo salaadda keliya khaas kuma ahe haddii mujtamac dhani uu soonka diido waa lala dagaalami oo hadday xajka diidaan waa lala dagaalami shaki ma leh e, dad mancalana ay yihiin e, wayu'tu zakaa faidaa facaluu daalika arrinkaa markay sameeyaan oo soonkii iyo waxaan leeyahay de shahadataynkii iyo salaadii iyo zakadii ay la yimaadaan casamuu minii dimaahum wa amwaalahum ila bixaqi اlislaam waxaa meeshan ka muuqata markaas labadii khaliif abubakrin waayo abubakrin sidiiq iyo cumar ibnu khadaab qolyihii baade markaas ridoobay oo zakada diidi jiray markay isku qaban jireen waayo arrintii mashhuurka ahayd oo qolyihii yidhi baade annagu salaadii waana ogolahay wax kale maahan laakiin zakada kun min amwaalihim sadaqatan tudaahiruhum iyo meelahaasay show dhehen waxbaan foodfooda gelinhaynaa nabiga zakada ka qaad baa la yidhi oo ay tudaahiruhum watusakiihim marka wax wax dahiri kara isaga bacdigii ma jiro meelahaasay madaxa gelgeliyeen zakadii marka ma bixinayno laakiin salaaddii waan dhiibaynaa abubakrin uu yidhi wallaahi ninkii salaada iyo zakada qarinatayn kala geeya dhowr iyo soddon meelood buu ilahay qur'aankiisa saa isugu lamaanayey ninkii kala saara xaqullaahi iyo xaquulcibaad bay kala yihiine inaan la dagaalamin hoose cumar ka horyo xadiidkana usoo qaatay oon ku jirin wayuqiimu salaaa wayutu zaka ayna ku jirin usoo qaatay waxaa meesha ka muuqataa layii riwaayadana cabdulaahi bni cumar ilaa kuufuuqday bay goyn lahayde doodba ma timaadeen nas bay ahaan lahayde inayna labada khaliif midna markaa ayna soo gaarin yaa ka muuqataa layii doodaabaada marka dhexmarisay adkayd laakiin abubakrin waayo cilmi bannaantiisii iyo fiqhi bannaantiisii waata hadde ummaddanba madaxda looga dhigay ilaahay ugu dooraye asaga oon naskan arag yuu naskii waafaqay oo yidhi asaga weliba ilaa bixaqi islaami ka qaat ilaa bixaqi yaa cumar way xaqul islaamkaasi soo ma aha wuli baad salaadii zakadiibase kuma jiraan halkaasu ka qaataa layidhi marka laakiin siduu asagubaad marka uu ku socday kaasuuba naskii waafaqay baa cumar laftiisu markii dambe u hogaansamayo inuu xaq yahay baad marka wuu dareemay baa inuu xaq yahay asaga laftiisubaad wuu dareemay baa casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ruuxu intaa la yimaada inaan dhiiggiisu in la bannaystaayo markaa aynan bannaanayn ilaa bixaqilislaami islaamka xaqiisii mooye xaqulislaamka riwaayinka barhkood baa nabigu kusii fasiray calayhi salaatu wasalaam baa oo mm-hmm. zinan waaye bacda ixsaani ama yacnihii baade intuu inuu ridoobo intii baade marka uu hoggaansamay kadib ama ma aheebaad inuu naf kale uu dilo kuwaasay noqonaysaa de maalkii laftiisuba damaantii baa soo gelaya asaga laftiis isku lahaaba ah, iyo zakadii laga qaada kulli waa ilaa bixaqi lislaami wa xisaabuhum dadkaa xisaabtoodu qol hadday tawxiidkiina qireen cibaadadaana la yimaadeen cala allahi ilahay korkiisa ahnaysa ilahay baa la xisaabtami annagu daahirkaan baanu urustanhaynaa bes intaasaan ku dhaqnaynaa nabigu calayh isalaatu wasalaam ah, waxisaabuhum cala allah daahirkan baa annaga naloo dirayba baatinka nalooma dirin baad annaga waxay ka mid bahayd ba hadee kolkii uu usaama ama saxaabigu weydiin jiray oo laa ilaha illa allah uu ku gabanaya rasuul haddaba idilahay qalbigiisa maxaad dilaacin weyda ilaa ka ogaataa qalbigiisa maxaad dilaacin weyda ka ogaata inuu ilahay darti laa ilaha illa allah u yidhi iyo inay baado marka uu dan kale watay baado marka arrintaa ilahay bay khaas u tahay baatil innaga daahirkaan baa laynaa raaciyey baado alxadiidu taasic ah. xadiidka sagaalaad marwiy can abi hurayrata cabdiraxmaan ibnu sakri radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allaahi kalaama rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahay rasuulku maa nahaytukum waxaan idinka reebo canhu maagaba fajtanibuuhu maaga ka dheeraada kullahu dhammaanti wax alla waxaan idinka reebo kulligii ka taga wamaa amartukum waxaan idin amro bihi maagaba waayo fa'tuu la imaadabada minhu ma'muurka xaggiisa mastatactum intaad kartaan Eh, bani aadan baa tihiinoo wax badan baa laga yaabaa inaad kari weydaane waxaad waa keri kartaan kala imaadani fainamaa ahlaka waxaa halaagay alladiina kuwii modow tagay min qablikum idinka hortiin kuwii ummadii idinka horreeyey ilaa waa kaan horay u soo nidhi ummaddeennani waa ummaddii toddobaatanaad lixdan iyo sagaal ummadood baa inaga horreeyey oo inagu tii taam yeelaysay ahaaada toddobaatanka tii taam yeelaysay baa tihiin buu nabigu calayh isalaatu wasalaam ahay ummadihii ka horreeyey wax badan waxaa halaagi jiraa layidhi kahratu masaa'ilihim su-aal banaantooda iyo wakhtilaafuhum iskhilaafkooda calaa ambiyaihim ambiyadooda korkooda ambiyadoodii oo nooloo joogto hogaaminaysa oo khilaafba aynan u baahnayn oo khayrkiina tusi shartiina baadhi marka tusaysa iyo haddana dushooda isku khilaafahayeen ama amar diidahayeen ama dood iyo qurun baad marka deldelahayeen baa marka xadiidkan abu hurayra saxaabigii baad marka saxaabada Eh, ugu xadiidka badnaa mhm, cabdiraxmaan ibnu sakri inta badan abu hurayra kunyadan unbuu mashhuur iskaga yahay oo hadde nabigaa u bixiyeedna way dhahaan kunyadanoo asagoo baad marka bahaan hira ah inta badan yaanyuur bisadun igur wata yaa abaa hurayra nabigaabuu yidhi sala allahu calayhi wasalam way yidhaahdaan inta badan marka kunyadiisa anbaaba lagu idlaaqayo cabdiraxmaan ibnu sakri eh, magaciisa walow khilaafka uu ku jira magaciisa laakiin inta badan laguma idlaaqo ha mhm. ahaatee laakiin waddadii ugu rajaxay halkaa sheekhu aqwaal aad u fara badan baa isaga ilaa sodomiya culimada gaarsiiyaan baa ku jira laakiin qowlkii ugu rajaxnaa baa kana cabdiraxmaan ibnu sakri in la yidhaahdo asagiyo cabdiraxmaan aabiyo sakriya radi allahu canhu saxaabada cabdullaahi ibnu camar oo qori jiray mooyeen wax iga xadiid badan ma laha buu lahaa asagana ilan hadda inta la yaqaano ee diiwaanka shan ay culimadu soo bandhigeen asagaa la barkow isagaa mhm. ugu xadiis badan inta hadda la yaqaano waxaa laga yaabaa cabdullahi ibn cumar camarkii qolahayey waxaa suuragalaa la yidhi macnaha ilaa abu hurayre xifdi gaara alla ku arsuqay asaga xifdigaana asagaa caddeeyey oo markiiba xadiidka intuu nabigu iishowna hilmaamahayo yaan maalin maalmaha ka mid a ah, yaan inigu rasuul xadiidkaagi waan hilmaamahaya qisadii waa bukhaari soo saaray xadiidkii waanu hilmaamahayaa nabiga calayh salatu slam go-aaga la kala bax go-iibu saa u kala fidsaday abu hurayra nabigu waxbuu cantoobiyey waa iska macnow bukhaariga xadiikii bukhaariga waxbuu cantoobiyey go-iibu aayar ugu shubay waxbuu cantoobiyey go ugu shubay waa waa ilaahay un og yahay macnow yahay isku laalaabaa la yidhi oo tunka saara isagoo laalaaban sidii buu tunka u saartay kelimad dambe oo nabigu weligay ma ilaawin bilo dambe waa macnawi baa la siiyey shay macnawi yahay alla ku azuwa xadiikii baad marka bas didda meeshaas arlamaanka iga hadhay marka haddana hadee saxaabadii waxoogaa raagtayna wuu ahaa cilmigiisii markaa qaadashadiisuba markaas wuxuu noqday mid zaa'ida sida looga qaadanhayo ah, zaa'ida madiinana wuu joogay hadee manbaci waa cilmiga ahayd mm-hmm. taasu markaa sabcun min aلصaxbi fawqa اlalfi qad naqaluu min alxadiiثi can اlmukhtaari khayri mudar ah, toddoba kun ka xadiid ka badan werisaale saxaabada sabcun min aلصaxbi fawqa اlalfi qad naqaluu من عن المختار خير مضر صبر من الألف صبر من الصحب فوق الألف قد نقروا من من المختار لفظك هذا بشيء هي مع مساحة الدبكة بذي سبع من الألف سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا عن عن المختار أبوه معناها تضبطي خير مضر لفظك أنت سوهاي معناها لفظ أنت تأجير شيء أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر فضل يكون هنا آه آه أبو هريرة وأنك أبو هريرة أبو هريرة سعد جابر أنس عائشة لمبك أفراد بقشائن يقولون جلين بان جعل صدق صحابي كليا كوه ريسوال أساسا جعله يا إيرجع حقيقة إن أهوال marka waa ninkii ugu ah, hadiisa diiwaankas lagu badnaa qaala wuxuu yidhi samictu rasuul lah sal slam yaquulu xaalu leeyahay baan maqlay ilaan waa kaan hore u soo sheegnay rasuul lama maqle eh iyo daate eh qowl ama kalaam wax noocaasban baa qadaran maa nahaytukum waxaan idinka reebay canhu maaga xaggiisa mafajarin buu ka dheeraada kulla wax alla wixii la idinka reebo oo manhiyu canhu ah cudur looma helahaye ka hadhaalaysa isaga waxba lagama soo reebayo mhmm haygu mar hadduu manhiyu canhu yahay tahay laakiin ma'muur hadduu yahay intaad ka keri karta kale ima ogaada waxay ku kala duwan yihiin manhiyu anhigu canhu wuxuu waafaqsan yahay asalkii oo cadamulficli ah ma'muurkuna wuxuu asagu waade marka asalkiibuu khilaafsan yahay oo iijaadulficli wey marka wax aan lahaynin oo la iska daayo iyo wax shaqo oo la abuurayo la kabanhayo guri aan la haynin oo dhismihiisii la iska daayey iyo guri aan la haynin oo halal iska ligaa kaga dhib badan iska dayntaa dhibina suma arka man yucangu war hooy hasinaysanina war waxaad dilina war kan ha yeelanina kanay tahay suma arka ma'muurkuna war hoy tukada war hoy sooma war sakada bixiya waa iijaadulficil isku mid maaha marka waxaa iman karta marka inay loo dhibaato noqdo oo shaygii la iska reebayba laga maarmi waayo yaa imanka oo waa maxay baktigiiba war ha cunina la yidhi inaaba baahidiisii ilaa inaa iska daysa way dhib yare laakiin hadda baahi adag baa kuu haysa khamradii iska daaya lagu yidhiba waa kana adigii baa naftiku haysa ama kugu taagan tahayba waayo luqmo oo wax kaloo iskaga rida aan jirin ama nafsiibaaba ku hayso oo oon bay nafti ku qaadqaadaysaayo inaad dhuunta ku qaysaaba yaaba suuragalaa ah layidhi heerkaa haddii la gaadho maniyo canhugiibay ka daxay ogow maa nahaytkum canhu fajri buu ma soo gelhayaa xuunkii baa la qaaday faman idura kayra baaqin walaa caadin meeshii buu gelhayaa falaa ijma calayh maniyo canhugii uu ka tegey shaygu hadda maniyo canhu ma ah wuu ka baxayaa markaas waa lagu ogolaaday markaas waa almashaqatu tajlibu taysiir fudayl bay markaa soo jiidi baad markaas maalin haytukum canhu fajtanibu wamaa amartukum bihi waxaan idin amrana faatuu minhu kala imaada ma stadactum intaad kari kartaan fattaquu llaha ma stadactum tiimu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi aayaddana sida raajaxa mansuuq maahee waa tana aayaddana aayadda fasir u ahabaad fattaquu llaha ma stadactum baa fasir u ah maxaa yeelay laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha inta awooddaa ah haddii aad dhiibto ood amarka ilahay inta tabartaa u hoggaansanto waayo nahyiga ilahay inta tabartaa aad ka hadho waxay bani'aadamnimadaada iyo tabartaaduba le marka ay gaari weydo taa ayadaba le laguma haysto waayo markaas waa xaqa tuqaatii markaa idinka cabsaday baa camal lagu tilmaami karaaba kaasuu noqonhayaa maa amartukum bihi fa'tuu minhu ma stadactum waxaa kaloo meeshaa ku jirta qaacidii la odhan jiray almaysuuru laa yasuudu bilmacsuur waxaad kartaan kala imaadaan l salaaddii istaag baa lagu amray istaaggii waa keli weyde waan ka tegi odhan fadhigaad ku tukan fadhigaad keli kartaa fadhigii baad keli weyde waad ka tegi odhan jeedkii baad ku tukanaysaaba waysadii xubnahana waa faqsiluu wujuuhakum weydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waajibu ila alkacbayni baa lagu yidhi in baad haysaa waadle markaas aan kugu filayn intaad horta hayso waayo marka isticmaal intaad rabto aad hadda hayso isticmaal zawjadaadii iyo aqaaribtaadii iyo abawooyinkaagii iyo biilkii lagugu waajibiyey ma wada heli karti in baad haysaa horta intaad hayso ha ka hagranina sii wixii kale baa markaa markuu keenaa la arkeen hawladaadii kolkaad cibaadaysanay mar walba astul baa lagu yidhi in yaroo karina ama buumo yar baad heshay horta bal intay kani anfacayo ku astur baad in kale waayo intii kale baa allaha keene eh, xubnihii baad wada lagu yidhi gacantii baad inta ka go'an tahay intanaa kuu joogtee intaan maqan baad markaas intan aad karto un baad dhaq shay walba marka noocaas ahaanayaaba almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur waa qaacida waada marka guudo aad u axkaam badan ba aad u axkaam badan wey bani aadamkaba gargaarkiisa intaad keri karta un waxay lagu wada diro dhamdeen ma gaari kartid baa faatuu minhu ma sadactum wuxuu marka xadiidku ku taagan yahay un wamaa aataakum arasuulu faquuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu isku macno un weeye baa فإنما أهلك وحا هلاقيه النبي عليه الصلاة والسلام الذين كوي مضوا من قبلكم مثل هرتين ويتغي كثرة مسائلهم سؤال بنانكور معناها سيدا القرآن هو سوى النزول لها يا أحاديثنا سوى الورود إلى لهي معناها هذا الكندنبو يعني يرعي لأهانت النبي أكين إي هذا الكسي هوري مناسبة كده حيثية وجيدة وحالقوا فهمي سوى الورود كحديث nabiga waxaa la weydiiyey sal اlahu alay waslam aqrac ibnu xaabis buu ahaa bay yidhahdaan qaarkood waxaa weydiiyey nabigaa la weydiiyo la yidhi yaa rasuullaahi xajku sanad walba miyuu nagu waajib wuu aamusay nabigu wuu ku celiyey waanku ku celiyey wuxuu yidhi marka nabigu haa haddaan odhan lahaa oon haa idhaahdo wuu waajibi lahaa sanad walba laakiin maya buu nabigu alayh salat slam hal mar buu waajibi markaasuu nabigu iga idaaya daruunii baadle ama iga taga buu dhi baadle markaas maa taraktukum intaan anigu aan waxaa qabta waxaa daaya aan idinka odhanhayo idinku idaayo faarfaarka faraha badan iga daayo xadiidkanna wuxuu ahaa waxaa ugu dembi badan ummaddan ugu jurmi badan nin ummaddan wax aan horay xaaraan ugahayn sawirkii loo xarimay barnaamijkaas iyo nabigu intuu noolaa unbahay si imaam noo caddayn macahan lagu garanhayo oo gadaal dambe hadda wuu xidhmay oo shay aan ummaddiiba laga xarrimin intuu faarfaaray laga xarrimay oo culays ummadii bada ku ziyaadiy yaa ugu dambi badan baa lay marka nabigu su-aashaa faraha badan buu diidanaa taa faraha badan buu diidanaa markaasaa wuxuu yidhi fainamaa ahlaka aladiina min qablikum karatu masaa'ilihim su-aal banaantooda iyo waktilaafuhum baada calaa ambiyaaihim ambiyadooda kolkay isku khilaafayeen arrintii kole nagu dhacin marka su-aal banaantan meeshan macno badan baa ku jira su-aal banaanta su-aasha waa kala laba su-aasha hadduu ruuxu uba baahideedii uu xuun u baahan yahay asagiina uusan u cilmi lahayn inuu culimmadii uu weydiisto oo ula noqdo hadduu farducayn uu yahay xuunkaas uu u baahan yahayna su'aashuna farducayn bayba noqon hadduu ku fardu kifaaye yahayna fardu kifaayayba noqon hadduu sunno yahay xuunkuna sunnay noqon taas inuu culimmadii weyddiisto waajib wey fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waajib bayba tahay iyadu muran ma haddii baad markaas eh, cilmigii uu baranhayo oo xugun asagii markaa ku tawaqufayba ma ahee kitaabkii oo waad masale ku istaagtay iyo xadiidkiioo meel macnaha garan waayana la mid inuu culimmadii iyadana ula noqdaayo waa shay madluuba taasi shay madluuba weeyaba laakiin su'aalaha waada dhibka badan oo la diidan yahay waxaa ka waa su'aashan tacanudka ah su'aashan tacanudka ah say hadda nabiga marka markay ku samayn jireen oo kale calayh isalaatu wasalaam odhan jiray waxaad maataan oga yeesha Eh, samada maad maalmo haysa maadkan maxay ka soo daysa eh, maadaama nooga dhigta waxay su'aalaadka noocaas ee tacanudka ah eh, ama tiibuu xadiidka nabigu calayhi salatu salaam ku sheegay baa markaas imaam axmed uu soo raayay uqludaadka su-aasha waa la uqludaadka layidhaha oo waa maxay waa su-aasha lagu raadinayo oo weliba wuxuu nabigu kolkaa ku tilmaamay inuu ummadeennan zamankeeda dambe uu la iman doonaan waa ta hadda inagu badan waktigeennan waa su-aasha lagu raadinayo zallada culimmada culimadaba ninka caalimkaasi miraxaasi su-aasha lagu raadin wey mas'aladan hadda fadhi ay kaa fadhido iyo baahi aad u qabto iyo aad cilmigeed iyo xaqad ogaatid keliya ma weydiinayso sheekh hebel bal iyo qabaan weydiin tacan wey cilmi ka korasa ma ah simbiraxa dad hadinaysaa xaaraan wey shaacasa ma banaan waana tan haddaan ku taganay nabiguna wuu ka sii degay sala allahu calayh wasalam ummaddeena inay samayn doontaan uga cadday waa waxyaalaha hadda inagu badan bayba ka mid tahay su-aasha tacanudkee noocaas oo kaleeta ah way uqluqdaad baa la yidhahdaa taasina bode markaa waa xaaraan oo lama ogoloba tii nabiga wakhtigiisa ku ekayd oo waxyaalahaas xunxunkay nabiga weydiin jireen iyaduna de khaas ba iyaduna xaaraan ba ahayd waxaa kaloo baade markaas iyaduna meesha ku jirta oo culimmadu ayna jeclayn waxyaalo aan dhicin weliba hadda aan dhicin walow yeenan wax siiba adadag ama qaraad bayna noqonine in loo sii banbaxo welidaaba saxaabada barhkood korkii su-aasha la weydiiyo ma dhacay ficilku mise weli ma weli ma war ha intuu dhacaya allah na gaarsiiya naga daabay odhan jireen baa taa lafteedu madluub ma sii ah haddii ay rakii ku darsatana iska baddaal waxaan hadda ka hor soo maray anigii wada dhowr wadaad oo kale oo kitaab minhaaja raacanaya yaa wadaad baa wuxuu yidhi war bal ka warrama haddaa kasamada dhiig nagu soo daado dhib hadi lagu wada doo see laisu dhahay maxaa la samay wadaad kale ilaahay jawaabtii baa wuxuu yidhi horta bal ha soo u kaadi <laughs> kolka aad aragdee su-aalaadka noocaas oo kale ah oo yacni dhibaada markaas eh, dhibaa aan loo baahinaynina aan taagnayn iska wixigana ah waxaasoo dhan bada iyo in la badiyo waayo lama baahnaba eh, in la badiyo lama baahno waxaa kaloo soo gelisa culimmadu ay ku daraan waxaa loo baahan yahay ninka culimmada ah ama ninka daalibka ah muslimiintii eh, wanusxu likulli muslimintii baa meesha loo baahan yahay haddii masale uu u baahan yahay ama ka dahanaad aragto walaalkaa inaad u sheegtood ku ishaariso waajibay kugu tahay intaad shuraaxda soo baadbaadho axaadiista soo baadbaadho meelaha kikaatafa soo ba meel aad soo hesho inaad tihahdo war hebel masle heblaaya bal ka waran waad garanaysaa inuu ku dhacaad rabtaa aad markaad tidhahd waan macnaha waxoogaa inaad ka yara aqoon roon tahay ama yacanihii baad markaas waxoogaa yaad tusinaysaa ama cilmi yaraantiisa ama sii baad tusinaysaa taasaa ka mid a baad markaas ee culimmadu ay ku soo daraan marka wax kale loo baahno lilaahi ha loo bartaba diinta su su'aashaaduna tii qumanayda oo ha ahaato aad wax ku faa'idaysanaysay ee tu tacaanud aha iyo tubaada khayrbeela ayayna noqonin iyo zallatu caalim mid lagu raadinhayo waxaa kaloo iyadana meesha iska soo geli kartaa layidhi su'aashan maalka laisweydiisanayo su-aashan maalka la isweydiisanayo ruuxii haddiiba de baahidii dhabtahayd ay hayso oo lafihiisii ama reegis u baahay caawa wuxuu ku baryo una haynin inuu muslimiinta wax weydiisto shareecadu way u ogolaatay laakiin asagoo caawa wuxuu ku barya haystaa caawa wax ku barya asagoo haysta maal ama uu leeyahayba inuu shaqaba ka dhinto uu sii wadaayo xaaraam wey xaaraan qidcaan naaruu goosanhayaa ma aha waade markaas inuu wadi markaa dadkii waxay siiyaan oo maal uu ka dhim ka tabanhayo faa'iido ku gaadhi ma aha qiyaamadana waa kun lahaa nabigu wejigiisu wuxuu iman hayaa asagoo ba hal hiliba masaarayla wejiga wax lagu weydiistaa hal hilib asagoo wejigiisa saarayn buu iman waxaadase qaacida guuda imaamu hazaali way uu yidhi maa ukida bisayfi alxayaa'i fahuwa xaraaman kaas ayuna arrin guud ah oo nin walba soo geli masalada shaxaadka aanu la baxnay oo eh, nin culimo ah ama nin haddii qaraa'i khalka hebela waxa isii waxaa laga yaaba in wuxuu u baahan yahay eh, adigana inay baahi badan ku helin baa iska suuragal ah laakiin haddii nin uu waale markaas eh, uusan lagu yidhi baa hebel waxa isii una baahan maasagaa diidi kara macallinkiisi u sheekhiisi u yidhi nin uu ixtiraamayo waalidkiisi u yidhi ama diidi kara samaad shaygii saa lagu bixiyaa asagna soo xaraam ma noqonayo maa ukhida bisayfi lxayaati fahuwa xaraam marka su-aashu meelo badan bay dhulka la geli wakhtilaafun calaa ambiyaahim ambiyadu korkiisa isu khilaafeen ambiyada qaarkood ka wallaayaan marka inaad macnaha korkayga isu khilaafina nabigu kolkaa alayh salat slam buu leeyahay waxaa kaloo lamid ah culimada korkeeda inay isku khilaafine ayada markaas sheegii sharciga ahaa caammadu inay uga dambayso inay muhim tahay baad ayadana boqolkiiba boqol hmm. شرح eh, fara badan bay ka bixiyeen waayo xadiidkan iyo qaacidooyin aad u tiro badan ilaan waa xadiid jawaamihu اlkelima الحديث العاشر مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله سبحانه وتعالى أعلم